الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه wuxuu ka hadlayay sheekh ku dhex jiray sifatu alkalaam allaha tabaaraka wa tacaala inuu ku tilmaaman yahay inuu hadlo oo uu hadlo sifadaasuu ka hadlayay marka wuxuu soo sheegay inuu nebi muuse la hadlay calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam isaga oon loo dhexayn inuu toos ula hadlay inuu sidoo kale jibriil la hadlay inuu jibriil la hadlay iyo malaa'ig kale iyo rusushuba inay ilaahay maqleen tabaaraka wa tacaala hadalkiisa inay maqleen tii buu marka waday wayukallimu wa annahu subxaanahu nasahnaantiisii ceeb buu ka fog yahay oo ceeb ma lehee yukallimu wuxuu la hadli almu'miniina mu'miniinta ayuu la hadli fi alaakhirati aakhara dhexdeeda wayukallimuunahu iyaguna way la hadli doonaan allah tabaaraka wa dadka muuminiinta ayuu aakhara la hadli hadalay maqli doonaan iyaguna isagay hadal u jeedin doonaan arrintaasi nusuus badan bay ku timid oo xadiisa waxaa ka mid oon ka soo qaadanaynaa xadiidka abu saciidin alkhudri <clears throat> radia allahu tacaala canh wuxuu yidhi nebigu sal lla alay wasalam yaquulu allahu liahli iljanna yaa ahla aljanna allah tabaaraka wa tacaala wuxuu dhihi doonaa oo dadku ahlijannaha ku dhihi doonaa ahli jannow bay leeyahy kuwii jannada galayow markaase waxay leeyihiin labayka rabbanaa wasacdayk hee wey macnaha waa ku yeellay muxuu ahaayey fayaquulu markaasaa wuxuu lehy rabbi tabaaraka wa tacaala hal radiitum raalli ma tihin ma qanacdeen raalli ma noqoteen markaasaa waxay odhahayaan wamaa lana laa nardaa waqad acطaytana maa lam tucطi axada min khalqik allow maxaan u qanci weynay oon raalli u noqon weynay waxaabadna siisay waxaadan cid kala siinin adigoo wanaaggan iyo khayrkanna siiyey maxaan ugu kalifaya inaan qanci weyno waa qanacsannahay waa raalli baana markaasaa allah wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala alaa ucطiikum afdala min dalika miyaanan idin siinaynin wax ka fiican ka fadli badan waxaad haysataan waxaan horad idin siiyey wax ka fiican baan idin siin ah, markaase waxay odhahayaan wa ayu shayin afdalu min dalik oo rabbiyo waxaad haysanno waxa ka fiican ka fadli badan muxuu yahy markaasaa rabbi wuxuu leehay tabaaraka wa uxillu calaykum ridwaanii falaa asqatu calaykum bacdahu abadan waxaan gorkiinna ku dajinayna ku dejinayaa ridahaygi weligay oo dambana idiin cadhoon maayo taasaa marka wixii la siiyey boo dhan oo jannada yaallayba ka qiimo badan waatii qur-aanku yidhi waridwaanun min allaahi akbar jannada iyo wax laga sheekayey o dhan ilaahay inuu raalli ka noqdo addoommadaasoo muxuu ahaay uusan weligii u cadhoon doonin yaa ka weyn jannada xadiidkaasi waa xadiid muttafaqa ah, bukhaariyo muslim baa soo saaray wuxuuna tilmaamayaa inay allah tabaaraka watacaala iyo dadka ahlu jannihii ay hadal isweydaarsanayaan oo isaguna la hadlayo iyaguna ay la hadlayaan taasuu tilmaamayaa marka waanahu subxaanahu yukallimu lmu'miniina buu la hadlayaa fi laakhirati wayukallimuunahu iyaguna way la hadlayaan waya'danu wuu idmayaa lahum mu'miniinta ayuu alla u idmi doonaa fayazuuruunahu markaasay ziyaaranayaan yacni intuu u idmo bay booqanayaan waayo xadiid baa ku soo arooray dheer waana xadiid daciifa waayo xadiidka ziyaarada ku saabsan xadiid sugan maaha xadiis dheer buu ahaa abu hurayra wariyey muxuu ahaaye waxaana abu hurayra laga warinayaa waxaana soo saaray tirmidi iyo ibnu maaja qayb xadiis dheer ka mida waaye waana sidan wa ana ahla aljannati idaa dakhaluuha nazaluuha bifadli acmaalihim dadka ahli jannihii markay jannada galaan jannada waxay ku degayaan kolba camalkoodu suu u kala badnaa nin walba camalkiisiibuu booska jannada uu yeelanayo yuu ku mudanaya bacda fadli illah fayu'danu lahum fii miqdaari yowmi اljumuca min ayaami اdunyaa kaasaa loo idmayaa qiyaas maalinta jumcadoo kale u dhiganta oo maalmaha adduunyada marka la fiiriyo qiyaas maalinta jumcada u dhigantoo kale baa loo idmayaa fayasuuruuna allaha tabaaraka wa tacaala allay marka ziyaaranaya fayabruzu lahum carshuhu wayatabadaa lahum fii rawdatin min riyaadi aljanna markaasna waxaa u soo baxaya oo u muuqanaya alla carshigiisa rabbina tabaaraka wa tacaala wuu isu daahirinayaa fii rawdatin min riyaadi aljanna meel beeroo beeraha jannada ka mid a ayuu alla tabaaraka wa tacaala isugu muujinayaa xadiidku macnahaasuu tilmaamaya waana xadiis dheer qayb ka mida waay xadiidku saaan tilmaannay tirmidi ibn maajah baa wariyey abu hurayra ka warinayaano waana xadiis daciifo ma sugnaa sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo cabdilxamiid ibnu xabiib ibnu abilcishriin ayaa ku jira katib alawsaaci alimaam alawsaaci buu karaani uu ahaa u qori jiray wax qori jiray ninkaasi waa nin daciif dacfi baa ku jira saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey alimaamu tirmidi markuu soo saaray kadib wuxuu yidhi hada xadiidun hariib tirmidi hadduu hariib ku gaabsado bimacnaa daciif buu ka wadaa wakadalika sheekh albani caleyh raxmat ullah daciifu sunani tirmidi buu ku keenay ma sugna marka xadiidkaasi ku sheegaya inay allah tabaaraka watacaala mu'miniintu ziyaaranayaan maalinka qiyaamada ma sugna saas way maana ayib qaala allahu alla wuxuu yihi tacaala korahaye wa kallama allahu alla wuxuu la hadlay muusa muuse ayuu la hadlay takliiman la hadlid ah, waxay kutusaysaa inuu hadal xaqiiqiya alla tabaaraka wa muuse kula hadlay sidaa daraaddeed baa ficilka waxaa lagu xoojiyey masdarkaasi lafdiga takliiman lahadlid lahadlid dhab ah ayuu alla la hadlay tabaaraka wa tacaala inagii soo qeexnayoo soo tilmaanay culimmada carabiyada markii la doonayo in meesha laga saaro ixtimaalaad kale oo dhan ama waxaan majaaska ay dhahaan meesha laga saaro ayaa masderka waxaa lagu adkeeyaa waxaan ujeeda ficilka waxaa lagu adkeeyaa masderka saasay dhahaan marka kalaam xaqiiqi waqaala wuxuu yihi subxaana allah tabaaraka wa wuxuu yidhi yaa muusaa muusow innii anigu istafaytuka waan ku doortay cala annaasi dadka korkoodaan kaa doortay birisaalaatii baan kuu doortay fariimahayga wa bikalaamii hadalkaygiina waan kuu doortay birisaalaatii wa bikalaamii kalaamii wey marka markana waa isagoo muxuu ahaayey sifa yani kalaamkayga oo alle isu tiiriyey tabaaraka wa tacaala tiirintaasi marka waxa weye uu isu idaafeeyey waa min baabi idaafati asifati lilmawsuuf waaye saasu macnaha waa sifo loo tiirinayo ciddii ku tilmaanaydee mawsuufkeeda alla tabaaraka wa tacaala baa sifada iskale ayb wa qaala alla wuxuu yihi subxaanahu nasahnaantiisa minhum waxaa ka mida ah rususha man kallama allah minhum waxaa ka mid a rususha man cid kallama allahu alla uu la hadlay ambiyadii baa laga hadlay rusushaa laga hadlaya qolo ilaahay la hadlay tabaaraka wa tacaala ayaa jirta marka waa ka soo tilmaamnay oo nebi muuse iyo nebi aadam iyo nebigeenna moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intaba allah tabaaraka wa toos buu la hadlay sida uu qur-aanku tilmaamayo qolyahan jahmiyada ah ee sifatulkalaam diida tafaasiir aada u khariban bay qur-aankaa ku sameeyaan oo way taxriifiyaan ehm, macnahay ka hadleeyaan oo si xun bay u isticmaalaan waxaa ka mid oo kale masalan wakallama allahu muusa takliiman waxay li waxay yidhaahdaan lagama wado hadalkii kalmiga waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen luqadda carabiga ah waa waa waa dhaawaca a ah, waxaa la yidhahdaa aljarxu fi luga aljarxu baa la yidhahda marka jidhkaaga wax gaadhaan baa la yidhahdaa kalmiga la yidhahda marka waxay leeyihiin wakallama allaahu muxuu ahaaye alle xikmaddiisa ayaa muuse dhaawacday oo xagatay bay leeyihin ah, marka kallamadii la hadalkahaydba xagashay u leexiyeen waa wax cajiib ah waay macnaheedu waxa weeyaan waa taxriif waataan soo tilmaamayno waa wuxuusan hadalku ixtimaali karaynin waay waana nooc talaacub ah ilaah hadalkiisa tabaaraka wa tacala lagu ciyaarayo wa qaala wuxuu uhi subxaanahu nasahnaantiise wamaa kaana ma ahaanin libasharin bashar uma ahaanin umana habboona an yukallimahu allaahu inuu alle la hadlo ilaa waxyan inuu kula hadlo waxyi mooye aw amase min waraa'i xijaabin ama xijaab gadaashiisa inuu kala hadlo mooye allah tabaaraka wa tacaala muxuu ahaayey axad basharka ka mid a toos ulama hadlo aragtidiisana cidina ma xamili karto maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala culuwigiisa iyo weynidiisa iyo cadamadiisa iyo tarkiibada basharka hadda uu samaysan yahay oo daciifa ma xamili karo inuu alla arka tabaaraka wa tacaala ma xamili karo marka inuu toos intuu isugu muujiyo ee muxuu ahaayey uu uu sidaasi uu wax ugu sheego adduunka ma suroobi karto allahumma in isagoon arkaynin uu hadalkiisa maqashiiyo sidii nabiyulaahi muusa oo kaleeto ama ma ahee waxyi oo waxyigu macnaha wax weeyaan e, ama malag baa loo soo dhiibayaa ama allah tabaaraka watacaala qalbigiisuu ku ridayaa waa waxyiga way macnaha ama malag biwaasitati malag buu usoo dhiibaya oo keenaya hadalkii alla tabaaraka watacaala ama ma ahe qalbiguu kaga ridayaa oo qalbigiisaa yaa la gelinaya marka sidaa uun mooye laakiin si toosa oo uu arkahayo cidina allah tabaaraka wa tacaala uguma waxyoodo adduunka inta la joogo maxaa ma suuroobi karto ma suuroobi karto aakharaha aakharaha allah tabaaraka wa tacaala mu'miniintu way arki doonaan waana u tegi doonaa toos bay u arki doonaan oo way daawan doonaan oo nicmada jannada taallo o dhan waxaa ka qiimo badan alla wejigiisa oo la daawado taa waan utegi tegi doonaa iyo adilladeeda amaa adduunka inta la joogo cidina alla ma arki karto ah, waa kii xadiidka nabiga sal lay waslam waxaad ogaataan muxuu ahay nafina inayna alla arkaynin ilaa ay ka dhimato xadiidkii saxix muslim ku yaal ma la arki karo maxaa yeelay bini aadamku qaabku hadda u samaysan yahay daciifka ah tarkiibadan daciifka ah ee u samaysan yahay allah tabaaraka watacaala araggiisa ma xamili karto way dhalaaliba iyada dhanba oo dee waad garanaysaan qur-aanka dhexdiisa nabiy llaahi muusa calayhi waalaa nabiyina calaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu yidhi arinii andur ilayk ah, allow iska iska tusi ee aan ku fiiriye alla waxaan rabaa inaan ku arkoon ku fiiriyo allah tabaaraka watacala wuxuu ku yihi lan taraanii walaakin indur ila aljabal baa le ima arki kartide laakiin buurta fiiri baa le quurta iyadaa bal fiirso fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii hadday buurtaasi meesheedaa kusii taallo sii sugnaato waad i arki doontaa markaa waa iskaa tusi falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkaa wakhara muusa saxiqa allah tabaaraka wa buurtii wuxuu isu muujiyey wax yar sida xadiisku tilmaamaya ayuu rabbi u muujiyey tabaaraka wa tacaala buurtii hal marba iyadii dhanba baaba'dayba burbur waxay noqotay eber ah waa ilbirs nebi muuse calayhi salaam markuu arkay hawlka iyo waxa meesha ka dhacay asagii dhanba waaba suuxayba marka haddiiba buurtii intaana la ekayd kaana xoog badneen kaana adkayd isu muujin alla uu isu muujiyey wax yar u muujiyey ay sidaa noqoto riiqantay dee adigoo bini aadan xaggee joogtaa waay soo ma nebi muuse calayhi salaam marka waa qancay sidaas daraaddeed ma la arki kara alla tabaaraka wa tacaala adduunka allaahuma riyo meesheeda waay riyadu ayada waxa weye waa masalo gooniya ayib marka wamaa kaana ma ahani libasharin an yukallimahu allahu inuu alla la hadlo ilaa waxyan inuu kula hadlo mooye oo malag loo soo dhiibo ama qalbigiisuu ku rido mooye aw amase min waraa'i xijaabin ama astur gadaashii inuu uga waxyoodo mooyaane sidii nebi muuse iyo nebigeennaba salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo dee markuu la hadlayey mayna arkaynin allah tabaaraka watacaala calaa khilaafin bayna salaf oo nabiga sal alay slam habeenkii la dheelmay alla ma soo arkay mase muusa soo arkay masle khilaafiya sida xooga badanna waxa weeye bayna salaf bay khilaafahaya saxaabiyada dhe saxaabada dhexdooda wasawaabku waxa weeyaan inuusan arkin ah, inuusan nebiga arkin madhabka caaisha iyo keyrkeed ba xoog badan maysan ishiisu qabanin alla tabaaraka watacala wa qaala alla wuxuu yidhi subxaanahu nasahnaantiisa wuxuu yidhi hadda aayaddan waxaa loo deliishanayaa an yukallimahu allah waa sifatu lkalaam alle inuu khalqiga la hadlo wa qaala alla wuxuu yidhi falamaa ataaha muuse markuu yimid meeshii iyadahayd geedda agteed markuu yimid nuudiya waa loo dhawaaqo waxaa la yidhaha muusa muusow innii anigu ana anigu rabbuka rabbigaa baan ahay meeshii markuu yimid dabku ka baxay nebi muuse waa loo dhawaaqa waxaa lihi muuseow cidda kula hadlaysa waa aniga rabbigaa weeyaa lagu yidhi saas macanaha marka hadalka ayaa iskale allah tabaaraka watacaala nebi muuse toos marka wuxuu u maqlay hadalkii alle wax meel lagu abuurayna ma aha geed hadlayna ma aha waa allah tabaaraka wa maxaa yeele cid kaloo dhihi karta yacni waxa weeyaan innii ana rabbuka dhihi karta ma jirto anigaa rabbigaagii ku abuurtay ee ku koriyey anigaa ah hadalkaasi cid kaloo dhihi kartoon alla ahayn ma jiro saas daraaddeed waa hadalkii rabbi oo toosa oo nebi muuse la maqashiyey alla tabaaraka wa tacala maqashiyey ayb <clears throat> inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii baa mid kale ahayd anigu waa allaan ahay cid xaq lagu caabudana ma jiro oon aniga ka ahayna icaabud baa lagu yidhi ayb yani waxa weeyaan dhawaaqaasi marka dhawaaqii rabbi uu maqlay tabaaraka watacala wa qaala subxaana wuxuu yidhi inanii ana allah inanii anugu ana anugu allaahu baan ahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudna ma jiro ilaa ana aniga mooye ee facbudnii icaabud aniga icaabud baa le <clears throat> meesha looga dhawaaqayo marka waa waa buurtii agteeda wey wanaadaynaahu min jaanibi tuuri alyman saas wey macnaa marka dhawaaqaasi meeshaasa looga dhawaaqay cidda u dhawaaqdayna alla wey tabaaraka watacaala ee hadalkiisa uu maqlay ayb maxaa yeelay nidaaga nidaaga sidiisaba waxaa loo isticmaalaa bay leeyihiin sida shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu leeyahy bilugati alcarab naadaa mar haddii la yidhaahdo waa sawtun rafiic ah, wuu dhawaaqay waa sawt sarreeye waay dhawaq saraa loo isticmaalaa saas wey macana ayib waxaan sawd lahayn oon dhawaaq lahayn lama yidhaahdo sawd baxay waxaan lahayn dhawaaq lama yidhaahdo dhawaaq iyo xuruuftii suusa oswata ayaa sidiisaba nidaa la yidhahda saas daraaddeed waa sawd xaqiiqiya waayru jaaizin buu marka sheekhu yidhi wagayru jaa-izin waxaan bannaanayn an yaquula inuu yidhaahdo haadaa kan axadun cidi inay tidhaahdo oo hayrullaahi alla aan ahayn waa tee waa labada dambe aayada dambe way macna innii ana rabbuka iyo innanii ana allah cid aan alla ahayn inay dhahdaay ma bannaano mana suroobi karta way macana wakayru jaa'izin waxaan suurtagal ahayn way macana oo caqlan oo sharcan midna aan ku suroobi karin an yaquula inuu yidhaahdo haadaa kan oo rabbigaa baan ahay wey anaa allaha ah haadaa kan axadun cidi inay tidhaahdo ayaan suroobi karaynin axadkaasoo hayrullaahi alla aan ahayn hadalkaasi cidaan allahin kama soo fuli karo oo kuma dhawaaqi karo ma dhihi karo wy macana ayib marka allah tabaaraka wa tacaala ayay hadal xaqiiqiya aayadahaasi u sugayaan ayib hadalka xaqiiqiga ah waxaa ka laasimaya oo laazim ah inuu hadalkaasi sawdna leeyahay xarafna leeyahay sawd iyo xarafba inuu leeyahay yacni waxa wey leanna hadal haddii la yidhahdo sideedaba waa dhawaaqna waa inuu jiro baxay marka labaadna waa inay jirto xuruuf uu ku hadlay xuruuf inuu ku hadlay waa inay jirto marka yaani waxa weeyaan si kale kuma suro haddii kale kalaamama noqonayo kalaam ma noqonayo inuu alla tabaaraka wa tacaala uu leeyahay hadalkiisu uu leeyahay sawd leeyahay la maqlayana axaadiista nebigay ku sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah axaadiista macnaha tilmaamaysa xadiidka cabdullahi bni mascuudin radia allahu canhu oo bukhaari uu soo saaray mucallaqan ayb xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa xadiidka isagoo mawquufana waa laga weriy cabdullahi muxuu ahaaye muxuu ahaaye cabdullaahi ibn mascuud isagoo mawquufana waa laga wariyaa muxuu ahaaye isagoo marfuucana waa laga wariya waana kan wa qaala cabdullahi ibn mascuud wuxuu yidhi idaa goortii takallama allahu alla uu ku hadlo bilwaxyi waxyiga markuu alla ku hadlo samica waxaa maqla sawtahu sawdkiisa waxaa maqla ahlu samaa'i samada ehelkeedaa maqla samada malaa'igta joogta ayaa sawdkiisa maqasha ruwiya waxaa la wariyey buuhi daalika arrinkaasi caninnebiyi nebigaa laga wariyey buu yihi imaamku arrintaasina nebigaa laga wariyey oo cabdullahi bn mascuud xadiidku waa dhaafsiisan yaha buu ka wada lafdigaa hadda inoo yaalla ina allaha idaa takallama bilwaxyi samica sawtahu ahlu samaa lafdigaasi waxaa ku wariyey cabdullaahi ibnu limaami axmed fi sunna ayuu ku wariyey aarku wuxuu soo arooray isagoo mawquufo cabdullahi ibnu mascuud hadalkiisana uu soo arooray isagoo marfuucoo nebiga uu ka warinayo gaadhsiinhayana wuu soo arooray markuu mawquuf yahay oo cabdullahi ibnu mascuud ku eg yahay waxaa wariyey alimaam albukhaari mucallaqan isagoon mawsuul ahayn ee mucallaqa waxaase xidhiidhiyey oo isagoo sanadkiisu xodhiisay een wariyey ibnu qusayma fi tawxiid ibnu jariir atabari sidoo kale cabdullahi ibnu imaam axmed fi sunna bayhaqi fi alasma wasifaat lafdigay ku wariyeenna sida waayo ina allaha idaa takallama bilwaxyi alla markuu waxyiga ku hadlo samica way maqlaan ahlu samaawaati waxay maqlaan lisamaa'i salsalatan ka jari asilsila aw salsala cala asafaa fa yuscaquun alla waxyiga markuu ku hadlo malaa'igta samada jirtaay waxay maqlayaan sidii shanqadh iyo dhawar shanqadhaasoo la mid ah sidii silsilad bir ah oo dhagax sibsib ah korkiisa ku jiiday oo kaleeto ama korkiisa ku dhufatay oo kaleeto dhawaq noocaasoo kale ah ayay maqlayaysaa malaa'igtu fa yuscaquuna markaasaa la suuxinayaa malaa'igtii marka waa suuxaysaayo miyirkaa ka tegaya sawdka xooggiisa marka sawdku wuxuu u egyahay bay leeyihiin yuu shabahayaa iyagu ay maqlayaani sidii silsilad bir ah oo aad dhagax sibsiba ah korkiisa ku dhufatay ama ku jiiday oo kaleeto dhawaq noocaasoo kale maqlayaan markaasay suwaxayaan afarku markuu sidaa mawquuf u yahay sanadkiisu waa saxiix cabdullahi mascuud buu ku egyahay marka macnaha isagoo marfuucana waa la wariyey isagoo marfuuca oo nebiga la gaadhsiinayana waxaa soo saaray abu daawuud fi sunan ibnu khusayma fi tawxiid bayhaqi fi lasmaa wasifaat lafdiga ay ku wariyeenna waa sidan idaa takallama allahu bilwaxyi samica ahlu samaa'i salsalatan ka jari silsila macnihiio kale waay lafdigaasay marka iyaguna ku wariyeen waana saxiix waay xadiidku hadduu mawquuf yahay iyo hadduu marfuuc yahayba hadduu mawsuul yahayba waa saxiix labadu waa sugan xataa sanad ahaan markuu mawquuf yahayba xoog badan laakiin laba gooraba waa mima laa yuqaalu bira'yi waay waa waxaan ra'yi ijtihaad lagu keeni karin waay culimada xadiiskuna waxay isla ogol yihiin hadduu saxaabigu ku hadlo waxaan ra'yi iyo maskax lagu keeni karin oo waxyaalaha haybka oo kale ah oo bini aadamka laga qariyey hadduu ku hadlo saxaabigaana uusan ahayn asxaabta israa'iiliyaadka wariya oo riwaayaadka israa'iiliyaadka warintooda lagu yaqaanona uusan ahayn sida cabdullahi bn mascuud oo kaleeto markaasi waxay leeyihiin waa waa marfuucun xukman saas macnaha laakiin hadda isagoo marfuuc sariixuba soo aroorayba xadiidkaasi sheekh albani caleyh raxmat ullah wuxuu kaga hadlay eh, ciddii u baahan asilsila saxiixa eh, yani raqamka ama numberka kun laba boqol iyo sagaashan iyo saddex silsilada saxiixada shaahid kaluu leeyahay xadiid kale u markhaati kacaya oo uu soo saaray alimaam albukhaari fii saxiixihi min xadiidi abi hurayra wa kadalika waxaa u markhaati kacaya xadiid ibnu cabaas oo axmed iyo muslim iyo tirmidi ay soo saareen wa kadalika waxaa kaloo shaahid oo u markhaati kacaya xadiid nawaas ibnu samcaan oo tabaraani iyo bayhaqi ay soo saareen fi lasmaa wasifaat uu ku wariyey xadiidku marka shawaahid buu leeyahy xadiid kale u markhaati kacaysuu leeyahay oo fara badan marka lafahantiisuna waa sugan yahay shawaahidna waa leeyahay xadiidku kaas wey marka muxuu tilmaamayaa wa xadiidku muxuu ina fahamsiiyey wuxuu ina fahamsiiyey allah tabaaraka wa tacaala in hadalkiisu uu leeyahay sawd la maqlayo oo khalaa'iqdiisu maqlayso oo malaa'igtu maqashay inuu leeyahay ayuu xadiidku inoo faa'iidey warawaa wuxuu wariyey buu yihi cabdullaahi bnu unaysin wuxuu wariyey can innabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sal lay waslam annahu nebigu qaala inuu yidhi yaxshuru allahu ilaahay wuxuu soo kulmini alkhalaa'iqa makhluuqaadka ayuu soo shirinoo soo kulmin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada curaatan ayagoo qaaqaawan xufaatan oo kabala gurlan oo muxuu ahaayey yani qurlan oo oo oo leh muxuu ahaayey buuryoqab ah qurliga buuryoqaba ah, macnaha aan laga goonin buuryada laga jaray buhman oo muxuu ahaayey aflac aan hadlayni buhmigu macnaha waxa wayan hadli karin waa ayib fa yunaadiihi markaasuu u dhawaaqayaa bisawtin sawt buu ugu dhawaaqayaa sawtkaasoo yasmacuhu uu maqlayo man bacuda cidda fogaatay baa maqlaysa kamaa yasmacuhu sida uu u maqlayoo kaleeta man qaruba ciddii dhowaatay cid kastoo fog iyo cid kastoo dhow sawd ay wada maqlayaan wuxuu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala ana almelik anigaa boqorkii ah ana dayaan anigaa midkii abaalmarinta bixinahayey oo addoommada xisaabinayey oo xukumahayey aniga ah anaa boqor anigaana abaalgudkii bixinoo addoommada xisaabinoo xukumaya rawa waxaa wariyey xadiidkaasi ala'imatu baa wariyey wastashhada waxaana deliishaday bihi isaga albukhaariyu bukhaari baa soo deliishaday ayib alimaam bukhaari baa deliishaday muxuu ahaay isagoo mucallaqu keenay a'immaduna way wariyeen buuri alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah xadiidkaasi laba meelood buu ku keenay saxiixiisa labada meeloodba waa mucallaq mucallaqa waxa la yidhahda waa xadiidka sanadka qaybtiisa hore la jaro marka labada meeloodba isagoo mucallaquu ku keenay laakiin labada meelood mid ka mid a tacliiqu waa bisiiqati ljasmi waay ah, siiqatu ljasmi buu ku keenay bimacnaa siiqada uu xadiista ku tacliiqiyo marna waa siiqatu tamriid oo ruwiya iyo qiila iyo wax saasay noqone marna waa siiqatu jasmi weeyaano marka labadooda mid ka mida siiqad go-an buu ku keenay oo kutusaysa inuu saxiixi wuu xidhiidiyey xadiidka bukhaari baa xidhiidhiyey fi ladab almufrad kitaabkiisa kaleu ku xidhiidhiyey waxaa kaloo uu ku xidhiidhiyey sanadkiisa khalqu afcaali alcibaad labadaba bukhaari baa iska adab almufradka iyo khalqu afcaali alcibaad labadaba xadiidka waxaa kaloo soo saaray axmed ibnu xambal fi lmusnad bayhaqi fi alasma wasifaat ibn abi caasim fi sunna xaakim fi lmustadrak wuuna saxiixiyey xaakim markuu xadiiska soo saaray saxiixintiisa waxaa ku waafaqay alimaamu dahabi waxaa xoojiyey xadiidka ibnu xajar fi fatxi ilbaari sheekh albaanina wuxuu ku saxiixiyey fii takhriiji sunna kitaabkiisa dilaalka eh, dilaalu sunna nuha ee uu ku takhriijiyey ama uu eh, muxuu ahay eh, ku xukumay axaadiista oo sunna ibn abi caas halkaasuu isagana kaga hadlay xadiisku marka xadiis sugan waa xadiidkani waa xadiis sugan muxuu inoo tilmaamayaa xadiidku wuxuu inoo tilmaamaya allah tabaaraka wa tacaala hadalkiisu inuu leeyahay sawt inuu leeyahay ah, sifatu lkalaam inuu yahay bisawtin wixii sawdlana laabudda inuu xuruuf leeyahay wey ayib qolyahaas intaasoo dhan waaa waxaa sawdka loo sugayaa iyo xuruufta waxaa loo sugayaa waxaa meeshaasi lagu radinayaa qolyaha ilaahay hadalkiisa diiday ayaa waxay yidhaahdeen hadalka alle tabaaraka watacaala horta sawdna male xuruufna male sawdna maba hadalna maba jiray dheh oo waxaan la maqlayo ee malaa'igtu maqashay ee rusushu maqashay ee muxuu yahay baa layidhi waxay yidhaahdeen waa sawt ilaahay uu ku abuuray ama hawaduu ku abuuraa ama geed dhexdiibuu ku abuuri meeshaasuu marka makhluuqaas la abuuray baa marka meeshaa ka hadlaaya ah, wax ilaahay sifo uu leeyahay oo hadala ma ah laakiin makhluuquu abuuray ama hawadan uu ku abuuray ama meel iyo geed uu ku abuuray ayaa hadlahaya makhluuqii uu abuuray weeye hadalkani ee hadal alla leeyahay ma ah halkaas waxaa maray jahmiyada oo matalan waxay yidhaahdeen hadalkii nebi muuse uu maqlay alla tabaaraka watacaala ma ahayn hadalkiise oo wixii alla wixii muuse la hadlay alla ma ahayn makhluuq uu geedka dhexdiisa alla ku abuuray yaa muuse la hadlay kaasuu maqlay marka sawtka uu maqlay muuse kii ilaahay ma ahayn bay dhaheen halkaasay mariyeen ayb marka adugu waxaad iska tidhaahdaa waa niman un muxuu ahaayey uun nusuustaas say u geli lahaayeen oo u leexin lahaayeen uun leanna inay xoqaan oo kitaabka qur-aankaaba ka tiraan bay jeclaan lahaayeen uma suuroobayso marka waa inay marka isku dayaan inay macnihii ku ciyaaraan oo macnihii ay kharibaan oy leexiyaan isku dayaan macnaha saas wey maa ayib waa u tegi doonnaa ashaaciradu kama agfoga jahmiyada iyo muctazilada mas'alada ilaahay kalaamkiisa ku saabsan ashaaciradu wax yar hadalka unbay qariyeen mooye oo sida muctasiladay ku dhiiran kari waayeen qur-aanku waa makhluuq laakiin madhabkoodu waa inuu qur-aanku makhluuq yahay waay madhabka ashaacirada waana tilmaami doonaa insha allah tacala wa fii bacdi alaahaari waxaa ku soo arooray aahaarta qaarkeed waxaa ku yimi aahaarta waxyaalaha la raro waay inta badanna waxaa loo isticmaalaa aahaarta wixii aan axaadiista marfuuca ahayn mararna waxaa loo isticmaalaa axaadiista marfuucana waa loo isticmaala wa fii bacdi alaahaari aahaarta la soo guuriyey qaar ka mida dhexdeeda waxaa ku yimid anna muusaa muuse leylata ra'aa habeenkii u arkay annaara dabka u arkay habeenkii uu dabka arkay isagoo guuraynayo socotanayoo reerkiisa wata markuu dabka arkay fahaalathu oo marka dabkii ay cabsiisay ay muxuu ahaayey ay ay cabsi gelisay yacani xaalada waxa la yidhahda alkhawf warucba baa la yidhahda yani waxa weye ay cabsi gelisay fafazica markaasuu argagaxay minhaa xaggeeduu ka argagaxay fanaadaahu waxaa u dhawaaqay rabbuhu rabbigii baa u dhawaaqay wuxuu ku yidhi yaa muusa muusow faajaaba markaasuu jawaabay sariican si deg deg ah isti'naasan weheshaso darteed bisawti sawtka uu weheshanayo anna meel cidluu socday soo ma meel cidluu socdaa waa kudcur waa mugdi waa qabow meeshaas dab buu arkay dabkiibuu aado wuxuuis yidhi amaad ama dhuxul iyo wax ka soo heshaa ama maad uun wuxuun jidka idin tusa aadaada heshaan oo idin tilmaama isagoo socdaa marka loo dhawaaqay buu leehay markaasuu si deg dega uga jawaabay isaga oo sawdka weheshanaya ah, istinaasku waa weheshiga waay macnaha ayib faajaaba markaasuu jawaabay sariican si deg deg uu u jawaabay istinaasan weheshi darteed bisawti sawtka uu weheshanayo oo fa qaala wuxuu ihi labayk labayk ah, ku yeelay ku yeelay hee hee waay labayka labayka hee hee asmacu waan maqlayaa sawtaka dhawaqaaga waan maqlayaa walaa araa mana arkayo makaanaka booskaaga ah, kuma arko waana ku maqlayaa waay ah, meelaad joogto iyo muxuu ahaay daatadaada ma arko laakiin sawtkaaga waa maqlayaa ee fa ayna xaggeebaad anta adigu ahaatay Ah, waanun ku maqlayahay xaggeed joogtaa saasuu ku yidhi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ana anigu fawqaka korkaagaana wa amaamaka hortaadana waanahay wa can yamiinika midigtaadana waanahay wa can shimaalika bidixdaadana waanahay dhinac walbana waa kaa jira waana kaa korreeya fa calima markaasuu wuxuu ogaaday nebi muuse anna haadihi sifata sifadani laa tanbagii inaysan habboonayn ila lilaahi ilaahay mooye cid kale inaysan u habboonayn tacala korhay cid kor kaa jiri karta oo horey kaa jiri karta oo bidi kaa jiri karta oo bidix kaa jiri karta waa uun alluu yidhi marka hore uu sawdka maqlahayo yaani waxa weeye sawdku muxuu ahaay muusan hubinin markaa kadibu sifada markuu helay uu yidhi allahi sifadan waa tii alle marka saasuu ka wada faqaala markaasaa wuxuu yidhi tacaala kor haaye qaala markaasaa wuxuu yidhi kadalika sidaasaad ahaatay anta adigu yaa ilaahi ilaahaygiyo afa kalaamaka ma hadalkaagii baan asmacu maqlayaa waxaan maqlaya ma hadalkaagiiba am kalaamu rasuulika mise midaad soo dirsatay hadalkiisii waay sidaa waaba tahaye oo waad ku tilmaamantay laakiin hadalkaan maqlayo ma kaagiiba mise rasuulaad soo dirtay hadalkiisa waay oo malaga qaala markaasaa wuxuu yihi rabbi tabaaraka wa tacaala bal iskaba dhaaf kalaamii hadalkaygii weeye yaa muusa muusa w cid kuuma soo dirina anigii baa toos kuula hadlaya oo hadalkaygi weyaan buu ku yidhi ayb asarkaa isaga ah ee sidaa uu imaamku u keenay wax sanad oo sugan ma leh asar macaan buu noqon lahaa hadduu sugnaan lahaa laakiin wax sanad oo sugan ma leh ayib bal waxay u badan tahay inuu ka mid yahay israa'iiliyaadka inuu ka mid yahay israa'iiliyaadka waxaa la yidhaahdaa waa sheekooyinka kutubtii reer bani israa'iil towreed iyo injiil laga soo guuriyo oon sanad saxana loo haynin nebigana aan laga maqlin qur-aanna uusan sheegin laakiin kutubtii reer bani israa'iil laga soo qaaday israa'iiliyaad baa la yidhahdaa israa'iiliyaadka noocaas kale a ah marka waa kuwu nebigu uri sal lla alay waslam laa tukadibuuhum walaa tusadiquuhum a waquluu aamanna bialadii unzila ilayna waunzila ilaykum a yacni hana rumaynina warka saas kale ah hana beeninina waxaase tidhaahdaan kii annagana lagu soo dejiyeynu rumaynay wixii hortayo alla soo dejiyeynu rumaynay maxaad ka baqaysaa haddaad tidhaahdo wax jira maaha waxaad ka baqaysaa ilan tawreed iyo kutubta reer bani israa'iil ay haystaan injiil iyo tawreed iyo wax waxyi oo saxana waa ku dhex jiraan wax iyagu ay geliyeen oo culimmadoodu dhex geliyeen oon sax ahayn oo waxyi ahaynna waa ku jira oon hadal ilaahay ahayn adiga marka waa taxadari maxaad u taxadari haddaad tidhaahdo hadalkani wax jira ma aha waxaa dhici karta hadalkii ilaahay inuu yahay ee tawreed ku jiray in la bedelin khaladaad marka geli haddaad tidhaahdo waa jiraa oo saxdana waxaa dhici karta inuu yahay hadalkii culimmadoodu ku darsatay uusan waxyi ahayn labada waa suuroobi kartaa sidaed ku badbaadi kartaa marka wixii ilaahay soo dejiyey ee nebigannaga ku soo dejiyey wixii ilaahay hore u soo waan rumeeyey intaasaad kaga gaabsanaysa marka mana rumaynaysid mana beeninaysid waad kaga gaabsanaysa jawaadka israailiga waay waa riwaayadkee waa riwaayaadka aan shareecadeennu beeninin ama shareecadeennu ayna rumaynin haddii shareecadeenna laga helo inay rumaysay oo qur-aanka u markhaati kacay ama axaadiista saxda ah markaa waa sax xataa kutubta reer bani israel ha ku yaalla haddii waxyiga qur-aanka ama sunnadu ay beeniyaanoo waxba kama jira dhahaan waxba kama jira markaa waa wixii culimmadoodu meesha geliyeen laakiin markaan ka aamusayno waa goorma waa marka aan qur-aanka iyo sunnadu aynan diidin aynanna sugin marka waa isaga aamusayna marka israa'iiliyaadkii nooca ahaa buu u egyahay qisadani u egtay waxaa loo tiiriyay alimaam axmed baa kitaabu zuhdi ku keenay baa la yidhahdaa oo min riwaayati wahb ibnu munabbih wahb ibnu munabbihaasi nin taabicii u ahaa wuxuuna ka mid ahaa raggii caanka ku ahaa biriwaayati alisraa'iliyaat qisooyinka ama aahaarta israa'iiliga warintooda ayuu caan ku ahaa isaga iyo kacbul axbaar iyo qolyahaasi macna marka min hada albaab waay imaamku inuusan keenin baa fiicnaan lahayd aasaarta noocan oo kale ah ee aan sugnayne raadka lahayne sanadka lahayn inuu kitaabka ka daayo waa ficnayd oo dee axaadiista saxiixa baa ku filan iyo qur-aanka laakiin isagu ujeeddadiisu waxa waaye haddaan qur-aankii ku siiyey sunnadii sugnaydna ku siiyey kuwanina waxa weeyaan waa uun sheeko uun ayagii uun waafaqsane ayadana ku buuxso waay ayadana ku buuxso saas macanaa marka waa min baab min baab istinaas waay waa iska waheeshi mooyaane laakiin ma xujaysanayo aan xujo ma gasho aahaarta noocan oo kale ayib intaas marka sifatulkalaam buu kaga soo hadlay sifatulkalaam marka cinda ahlisunna waljamaca maxaa nidhi waa sifo xaqiiqiya oo alla leeyahay oo sawd la maqlaya leh oo xuruuf xaqiiqiya leh ayaa ilaahay kalaamkiisu yahay cinda ahlusunna waa sidaa waxaa khilaafay ahlusunnaha laba qolo niman la yidhaahda jahmiyo iyo muctazilo oo isku meel ah oo maxay yidhahdeen iyagu hadalku ama kalaamku sife ilaahay maba ah ilaahayna tabaaraka watacaala laguma tilmaami karo inuu hadlo halkaasay mareen hadalkuna waa makhluuq makhluuqaadka ilahay ka mid hadalkan ilaahay loo tiirinayo waa kan soo sheegnay inay yidhahdeen waa makhluuq ilaahay hawadaasuu ku abuuray ama meel buu ku abuuray meeshaasaa laga maqli marka waa makhluuq tiirinta ilaahay loo tiiriyey loo tiiriye kalaamii uu yidhina waa min baabi yani e, e, yani tashriif waay ah, makhluuq ilahay wuu isu idaafayn karaa bay dheheen oo masalan naaqat allahi iyo beyt allahi iyo sooma yani waa makhluuq laakiin idaafadu waa idaafa tashriifa waay kalaamka ilaahay wuxuu markuu isu tiiriyeyna tashriif mooyaan laakiin waa makhluuq bay mareen halkaas min muctazile iyo jahmiyo warkoodu waa iska laakiin e, waxaa lagu radinayaa waa marka koowaad horta waa khilaafu daahiri nas ilaahay qur-aanka iyo sunnada hadalka alle iyo xadiidka nebiga daahirkooda iyo macnaha ka muuqda yuu madhabkaasi fikirkaasi khilaafsan waa midda labaade waa khilaafu ijmaaci salaf salafka ijmaacii ay isku waafaqeen saxaabada iyo salafku ayay khilaafsan tahay waa midda saddexaade waxay khilaafsan tahay caqligana waaba khilaafsan tahay caqligaba way khilaafsan tahay oo waxaan macquul ahayn allaha tabaaraka wa tacaala kownkan abuurtay ma hadlo oo hadal la maqlayo kama soo fulo waa waxaan macquul ahayn nimankii qoladii reer bani israa'iil reer bani israa'iil markay nebi muuse intay raaceen badda ay gudbeen oo ilaahay tabaaraka watacaala fircoon oo cadowgooda ahaa iyo ciidamadiisii badda ku baabi'iyey ayaguna intay samado baxeen ay gudbeen Eh, waa ka ninkii la dhihi jiray saamiri waa ka dibiga u sameeyey sooma dibi ay caabudaan buu usameeyey markaasuu dibigii markuu sameeyey waa dibi dhawaaqahayo dabayshu markay gasho sida lo-doo kale u ciyahay wuxuu ku yidhi hada ilaahukum wa ilaahu muusa fanasi ah, ilaahiinna iyo muuse laftiisa ilaahiisu waa kan waa dibigan ah, muusena waa lumay muuse meesan meeluusan alla jirin buu marka ka raadiyey ilaaha la raadinaya waaba kan bui reer bani israa'iilo reer bani israa'iil marka waa kuwii dibigii ku fitnoobay oo ilaahnimo u qaatay inuu ilaah yahay oo cibaadadiisa iyo jacaylkiisa qalbigooda la geliyo lagu fitneeyey buu ahay allah tabaaraka wa arrintaa iyadaa markuu radinayo wuxuu yidhi afalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim qawlan e walaa yamliku lahum eh? daran walaa nafca afalaa yarawna miyayna arkaynin miyaynan arkaynin anlaa yarjic ilayhim qawlan inuusan hadal ku soo celin karin ha war dibigan say ilaah uga dhigteen caqligoodu xaggee jiraa dibi aan hadalba soo celin karaynin oo aan la hadli karin say ugu qaateen ilaah inuu yahay ayad maxay kutusi marka aayaddu waxay ku tusi allah tabaaraka wa tacaala dibiga inuusan ilaah ahayn waxaa calaamad looga dhigay iyo aayad ma hadli yaqaano soo ma allaha xaqa a markastoo inuu hadlayo maa saas weyaan ah, waxaan hadlaynin dhagax aan hadlaynin iyo dibi aan hadal soo celinaynin ilaah ma noqon karo leanna maba hadli karaanba allaha marka wuu hadli waay allaha tabaaraka wa tacaala dhabkaa wuu hadli marka macquul ma aha allaha kownkan abuurtay inuusan hadlaynin oo hadal khalqigiisu ay maqlayaan uusan ku hadlaynin caqligu ma ogolaan karayo macnaha ayib qolo waa qoladaas waa nimanka muctasilada iyo jahmiyada ayaga warkoodu waa iska cadyahay qola waxaa jirta iyagu madhabkoodu soomaalida uu gaadhayo nimanka la yidhahda ashcariyada ashaa'iradu ayaguna ahlu sunnaha masaladan aad bay uga fog yihiin madhabkooda waxay qabaan horta kalaamka alle ma aha hadal la maqlayo oo xuruuf leh oo sawd leh ma aha kalaamka alla waxay yidhaahdeen waa macnan qaa'im binafsihi macnan qaa'im bidaatihi ay binafsihi bidaati illahi waa macno ilaahay daatadiisa ku taagan bay dheheen oo kusaa ku oo muxuu ahay aan mashii'a ku xidhnayn xuruuf iyo sawdna aan lahayn adiga waxay yidhahdeen kalaamku waa sifo sida sifaatka daatigoo kale ah soo sifatulwejhi maynaa soo sheegin sida wejigoo kale waa marka kalaamku waa sifo ilaahay ku tilmaaman yahay laakiin wax yacni soo fulaya oo mashiicadiisa iyo doonidiisa ku xidhan oo xuruuf iyo sawd leh ma aha waa wax uun laga fahmi alla tabaaraka watacaala sifo uu leeyahay oo laga fahmi un waay ciddii ka fahantaa marka cabbiri oo waxay cabbirayaan xuruufta iyo sawdka ayay cabirayaan maxay cabirayaan waxay cabirayaan sifadaa daatige alla uu leeyahay qaa'im bidaatiga ah ayay soo cabirayaan adugu garawa marka waxay leeyihin warkooda marka la soo ururiyo haddaan sii qeexo muxuu ahaayey lilahi almathalu lacla laakiin si fahamku u soo dhowaado kaanna waxay ka dhigayaanoo kaleeto muxuu ahaayey adiga oo intaad derbigaa fiirisay adigu aad derbigii wixii uu ku tusahayey aad u bedeshay xuruuf iyo sawd aada u bedeshay ah, marka xuruuftan iyo sawdkan la maqlay ee muuse maqlay ee nebi maxamed maqlay ee melkul jibriil maqlay xuruuftani kuwii ilaahay ma aha sawdkiisiina maaha laakiin sawdkiisii waxaan u jeedaa kalaamkiisii oo lasoo soo cabiray oo cid kale ay cabirtay oo ay xarafka iyo sawdka u samaysay weeyaan waxaa nebiga soo gaadhay jibriil soo gaadhay khalqiguna maqlayaan waa meeshay yidhaahdaan alqur'aanu laysa kalaam allah laysa kalaam allah wainamaa huwa cibaaratun can kalaam illah saasay udhigayaan soo saas maahay inamaa huwa cibaaratun can kalaam illah hadalkii ilaahay oo la soo cabiray weeyaan bay leeyihin waa la soo cabiray yaa soo cabiray waay ashaacirada marka la weydiinayo yaa cabiray ileen xuruuftan iyo sawtkan ciddii iskale unbaa hadal leh cidda ilaahay hadalkiisa intay fahantay soo cabirtayay tahay meeshaasay marka ku marganayaan markaasay qaarkood waxay leeyihiin jibriil baa cabiray ayib marka jibriil hadduu cabiray hadalkan jibriil baa iskale soo saas maha hadalka jibriil baa yeelanaya markaa marba hadduu jibriil soo cabiray xuruuftan iyo sawdkan jibriil baale bay ashaaciradu leeyihi wabitaali xuruuftuna waa makhluuq sawdkuna waa makhluuq wixii laga soo cabiray oo laga fahmay baa sifo ilaahay ahayd a sifo ilaahay bay ahaydoo waa sifa qaa'ima bidaatihi amaa kalaamkan meesha yaalla qur-aankana waan u doonaa kalaamkan meesha yaalla waxay leeyihiin xuruuftiisa iyo sawdkiisa alla ma leh ayb haddaan qur-aankaan utegi doona markaan maslada qur-aanka u tagno bimacnaa waxay qabaan hadda marka loo tago qur-aanka kale la yidhahdo waxay leeyihiin qur-aankan hadda meesha inoo yaalla xuruuftiisa iyo sawdkiisii ma aha sawdka makhluuqa ma aha xuruuftiisu xuruuftii alle ma aha xuruufta qur-aanku waa makhluuq ilaahay hadalkiisii baa laga soo cabiray ama jibriil baa cabiray dheh ama cid kalaa cabirtay dheh laakiin qur-aankani xuruuftan meesha inoo taalla ilaahay ma aha hadalkiisii ma aha sifatiisana ma aha sidaas daraaddeed cinda ataxqiiq qur'aanku cinda alashaacira ma aha hadal ilaahay ee waa makhluuq madhabkooduna waa madhabkii muctazilada laakiin sida ay u dhiiradeen muctaziladu oy u dhaheen qur'aanku waa makhluuq u caddaysteen bay ashaacira ku dhici weyday wareegeysi bay galeen marka Eh, eh, ilaahay hadalkiisii oo lasoo cabiray eh, muxuu ahaaye waa sifo qaa'im bidaatihi war waxaa u kaadiye xuruuftan meesha taallayaa iskale yeyse ka soo fusho ku sawdeeyey oo sawdkiisan la maqlay may ilaahay sawdna u sugi mayno xuruufna uma sugi mayno ayib waxaad tidhahdaan waay xuruuftani waa makhluuq dhah ila ilaahay inay ka soo fushay haddaad diideen makhluuq bay ka soo fushay waa wareegaysanayaan marka muxaqiqiintoodiiyo xusaaqdoodu marka dambe say u wadaan waxay qirayaan inay yidhaahdaan aanku waa makhluuq warkoodana xaqiiqadiisu halkaasu imaanaya waxba yayna ku warwareejin saas way macana niman uu waayo weeye geesinimadii ay ku dhihi lahaayeen qur-aanku waa makhluuq saas daraaddeed warwareeg iyo luuq dheer iyo laalaab iyo waa la soo cabiray iyo waa xikaaye iyo warkaasay kaala dhammaan waayayaan laakiin markaad tidhaahdo warka kala saare qur-aankan meesha yaalla xuruuftiisa yaa iska leh waxay ku leeyihin waa cibaaratun can kalaam illah ayib kalaamka ilahi ma yahay ma ah bay u dhahayaan muxuu yahay marka ma makhluuq ba mise waa sifo khaaliq maya xuruuftun waa makhluuq marka maxaad ii daalinaysay waay ya intaaso dhan maxaad ii warwareejinaysay natiijadu hadday intaa un tahay maxaad ii daalinaysay haddaad akridaan suxbatulmuriidka uu leeyahay ninka la bayjuuri oo jawharada uu ku sarxay dhowr meel buu ku keenay masalada meelaha qaarkood saraaxatan buu wuxuu u leeyahay waa makhluuq buu ku caddaynaya warkooduna halkaasu kuso urursanay shaacirada marka waxbayna ku lugoyn cibaara can kalaam illahi ayayna kugu wareejinin macnaha ayib aamidii ninka la yidhaahdo oo ka mid a ah raggii xusaaqdii ashaacirada ahaa ayaa kutubtiisa qaarkood markuu masalada aada uga hadlay oo uu rogrogay oo uu dhinac walba ka istaagay ayuu markii dambe wuxuu kusoo gebagabeeyey innahu laa mafara min ihbaati sifati alkalaami almasmuuci xaadisi alaxaad ima an tiaadi i lah waima can ilictiqaadi fi llahi alictiqaadaati albaaila bu meel looga fakan karo ma jira bu iyo meel looga carari karo in ilaahay loo sugo hadal la maqlayo oo axaadiisu ay xaadis tahay in ilaahay loo sugo iyo in ictiqaadaad baatil ah ilaahay laga rumeeyo oo balaayo kale lagu dhaco labadaa waa qasab buuhi mid in la maro ashaaciruu leeyahay warwareegga inaga daaya imaam alamidi wuxuu ka mid ahaa raggii munadiriintii madhabkan ashcariga ah culimadiisii waaweynaa buu ka mid yahay ragga marka soo daalay buu ka mid yahay isaga iyo amidi iyo hazali iyo shahrastani iyo baqilani iyo raggaasi waa raggii madhabka yani ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo juwayni iyo muxuu ahaaye raggaasay ahayn marka badankood aakhirkoodii way soo wareereen markay falsafadan iyo waxan iyo ku fogaadeen yay derbiga soo taabteen in badanoo ka mida marka towbad bay ku dhinteen in badanoo ka mida way ka noqdeen sida khazali oo kaleeto iyo shahrastani iyo rag fara badan raazi iyo waa ka laabteen ah, noloshoodii dambe diintii ajais caqiidadii cajuusooyinkan ku noqona bay dhehen ah, marka u dhahay muxuu ahaay raazi inu hawn malanaya ah, waman jaraba mila tajribati carafa mila macrifati mid yaroo nagnagleynahayoon wax badan soo arkin ayaa dadka wareerinaya ninkii tajribadaydoo kale soo qaada buui oo intuu falsafada iyo madaahibta si fiican u galo mukuurta salkeeda gaadha macrifada maanta aan soo gaadhay buu gaadhi doonaa buui waase goorma markuu cimrigiisa ku lumiyey baabkan waa cimrigiisii markuu qaatay ayuu halkaa kusoo gabagaboobay wakadalika waxaa ka mid a ah ibnu wasiir ah, alxawaasi min alqawaasim asagana sidoo kaleeto hadal qiimo badanoo noocaasoo kalea buu soo aroorinaya sidaas marka marka waxaasoo dhan waxaa keenaya dariiqa markaad ka baxdo mataahaad baad ku dhacaysa badweyn aan lahayn xeeb lahayn oo waxaad kelaysaa afkaar ah markaasay midba mid siday kugu sii dhiibaysa waad lumaysa adiga dhanba saasaa raggaa ku dhacday macnaha ayib faslu alqur'aanu kalaam ullah intaasi wuxuu marka kaga hadlay allah tabaaraka wa hadalkiisa hadalku marka waa sifo guud hadalku waa sifo guudo yani wax way gudo weyn waay aanna lahayn dhammaad lahayn allah hadalkiisa tabaaraka watacaala meel uu ku dhammaado male waa kii aayadda qur-aankii ahayd qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walow ji'naa bimilihi madada allah hadalladiisu iyo kalaamkiisu iyo kelimaadkiisu yani waxa weeyaan ma dhammaanayaan badda haddii khad laga wada dhigo geedahana qalin laga wada dhigo alla hadalkiisana hala qoro la yidhaahdo baddii baa dhammaan oo qalimaantii baa dhammaan ayadoo ilaahay kalaamkiisu uusan dhammaanin mama dhammaanayaba dhammaad male marka kalaamka rabbi tabaaraka wa tacaala nihaaye male dhammaad male qur-aanku marka waa qayb ka mida ilaahay wa kadalika tawreed waa qayb ka mida hadalkii alleh injiil waa hadalkii alle qayb ka mida mar hadduu marka inoo soo taqriiriyo soo sugay inuu ilaahay hadal xaqiiqiya leeyahay hadalkiisii marka waxaa ka mida qur-aanka qur-aanku markaa ka hadlay marka wa min kalaami illahi ilahay hadalkiisa waxaa ka mida tacaala korhaaye alqur'aanu qur'aanka ka mida alcadiimu ee weyn ah, qur weyn ee uu nebi maxamed ku soo dejiyey ayaa ka mida ilaahay hadalkiisa tabaaraka wa wa huwa qur'aanku kitaabu ilaahay kitaabkiisii weeye almubiini ee caddaa waxna caddaynayey ayib waa kitaab walla waxaa laga wadaa allah qorayoo in la qoro amray saas way macnaha oo waxaa lagu qoray laxul ayib kadibna masaaxiiftii baa lagu qoray suxuftii iyo masaaxiiftaa lagu qoray ayib wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay wa qur-aanka cadiimka marka qur-aanku waxay leeyihin culimadu saddex martabuu lahaa martabada ugu horraysa martabadii oo lagu qoray looxulmaxfuud ahayd waana midda aayadda qur-aanka ee kutusayso innahu laqur'aanu kariimun fii kitaabin maknuun laa yamasuhu ila almutahharuun kitaabka maknuunka waa lawxu maxfuudka halkaasuu ku qoray ayib lawxulmaxfuudkaa lagu qoray martabada labaadi waxay ahayd ee martabadii loo soo dejiyey samada soke baytulciisa oo samada soke ah asarka cabdullahi bni cabbaas ayaa kutusaya wuxuu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu u soo dejiyey qur'aanka fi lciza fi samaai dunya ayib jibriil baa marka nabiga soo gaadhsiiyey salawatu rabbi waslamu caleyh jibriil markuu nabiga soo gaadhsiinayo oo uu nabiga u keenayo macnaheedu ma aha uun looxulmaxfuudka intuu ka soo akhristay ama meesha sokee la keenay intuu ka soo qaaday inuu nebiga saa ugu keenay ee uusan alla waxbaba ka maqlinba macnaha lagama wado macnahaasi waa macno dalaal iyo baadi ah malkuljibriil markuu nebiga soo gaadhsiinayo qur'aanka alluu ka maqlay toos buu alla uga maqlay tabaaraka wa tacaala wuxuu rususha soo gaadhsiiyena waa wuxuu alle ka maqlay qolyaa baadinimo ku dhacdayoo meeshaa lumayo waxay yidhahdeen jibriil ilaahay hadalkiisa kama maqle laakiin looxulmaxfuudku ka soo daalacday markaasuu nebiga soo gaadhsiiyey ama meeshan samada sokuu ka soo qaadayoo markaasuu nebiga soo gaadhsiiyey taasi waa dalaal waa Ah, waa khuraafo aansan lahayn waay martabada saddexaad ee qur-aanku uu lahaa waxa weeyaan waa martabadii uu alla ku hadlay tabaaraka watacaala alkalaam watakalum bihi ayib waana markuu nabigu kusoo degayay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib jibriil baa ka maqlaya wuu soo qaadaya nabigu soo gaadhsiinaya salawaatu rabbi waslamu caleyh wa huwa isagu kitaabullahi ilahay kitaabkiisii waye almubiini ee caddaa ee wax caddaynaya wa xabluhu ilahay xadhigiisii weeye almatiini ee adkaa almatiinu ee adkaa waa xadhig adag oo ciddii qabsata aan u go'aynin siduu u sii wadana ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa gaadhsiinaya ayib wactasimuu bixabli illaahi jamiican xadhigga ilaahay qabsada xadiid baa macnaha tilmaamaya lakin waa xadiid daciif xadiidu cali bn abi aalib oo mawquuf ku ah oo uu odhanaya huwa xablu llahi almatiin wa dikru alxakiim wa siraatu lmustaqiim intaasuba hal xadiis bay ku yimaadeen tilmaamaha qur-aanka siinaya waa se xadiid daciifa ah. xadiidka cali bin abi aalib waa mawquuf ooma sugna tirmidi baa soo saara ayb wasiraatuhu ilaahay jidkiisii weeye qur'aanku almustaqiimu ee toosnaa waa jidkii allee toosnaa ee alle ku gaadhsiinayo wa tanziilu rabbi alcaalamiina allaha uunka iska leh ee makhluuqa iska leh soo dejintiisii waaye tanziilu rabbi alcaalamiin allah soo dejiyey wey macnaha oo sida qur-aanka rabbi ku sheegay tanziilun min xakiimin xamiid munazl min rabbika bاlxaq wainahu latanziilu rabi اlcaalamiin nazla bihi اruuxu اlamiin marka soo dejin alla waay allah soo dejiyey tabaaraka wa tacala nazla waxaa soo dejiyey bihi isaga waxaa la soo degay alruuxu ruuxdii alamiinu ee aaminka ahaa calaa qalbi sayidi اlmursaliin intuu alla soo dirsaday sayidkooda qalbigiisa korkiisuu ku soo dejiyey ayb ruuxulamiinku waa malkuljibriil qur aankaa sidaa u isticmaalay ruuxu amiin waxaa loogu magacaabay ama loogu sifeeyey malakuljibriil waa aamin ah, waa aamino sidii wax loogu soo dhiibay buu u soo gudbiyaa wax kama bedelo waxna kuma siyaadiyo waxna kama dhimo aamin weeyaanoo wixii loo soo dhiibo sideeduu u keenaa hadalkii alle uu ka soo qaaday yuu sidiisa ugu keenay saasaa amiin loogu magacaabay ayb qur-aanka waa kaa rabbi ku sheegay tabaaraka wa oo nazla bihi aruuxu alamiinu calaa qalbika litakuna min almundiriina bilisaani carabiyin mubiin suurat shucaraa allaha tabaaraka wa wuxuu leeyahay waxaa qur'aankan soo keenay oo ku soo dejiyey nebiga korkiisa ruuxu lamiin waa malkuljibriil calaa qalbika nebi maxamed oo qalbigaaga korkiisuu kusoo dejiyey maxaa lagugu soo dejiyey litakuna inaad ahaato darteed min almundiriina kuwa diga bilisaanin buuna ku soo dejiyey carab iyo luqad carabiyin oo carabiya mubiinin oo iska cad ayib suurad aayaddaas tilmaamaysa marka malku jibriil baa nabiga soo gaarsiiyey sal alay slam malku jibriil marka waa malagaa aaminka oo waasitada oo alla iyo u dhexeeya rusushiisa waxyiga ka soo qaada rusushana soo gaarsiiya laba qolaa yaa khalad ka gashay malkuljibriil qolo waa yahuudda oo waxay yidhaahdeen malku col baan nahay col baan nahay dheh oo maxaad ula colowdeen may col baan nahay dheh malkuu jibriil waa midkay ku timid aayadda qur-aanka qul man kaana caduwan lijibriila fainahu nazalahu calaa qalbika biidni illah musadiqan lima bayna yadayhi wahudan wabushraa lilmu'miniin ha malakuljibriil cidda col la ah a waxyigii ilaahay unbuu kugu soo dejiyo qalbigaaga ku soo dejiyey maxay ula coloobi muxuu khalad uu ka galay malakuljibriil muxuuse ku sameeyey inuu ilaahay hadalkiisa soo qaado oo rususha soo gaadhsiiyo ma dembi baa oo wax loola colloobaa marka yahuudi waa la colowday waata aayadda ka dambaysa alla yidhi man kaana caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa miikaala fa ina allaha caduwun lilkaafiriina baa layidhi ah, cidda jibriil cidda yani waxa weeyaan eh, alla cadow u ah malaa'igta cadow u ah rususha cadowgiisa ah jibriil iyo mikaa'iil gooni ahaan cadow ula ah kuwaasi ilaahay cadowgiisa waay waana gaalo ah, fa ina allaha caduwun lilkaafiriin marka rususha iyo malaa'igta haddaad la colowdo dee maxaad ula coloobi waaba dadkii la yidhi jeclow lagu yidhi iimaanka inaad rumayso macnaha wax way ka mid ah caqiidada qoladaas marka yuhuud weeye way naceen way la coloobeen qolada labaad ee khaladka ka gashay malakuljibriil waa nimanka la yidhaahdo shiicada gullaatu shiica shiicada qoladooda sii xag jirsan ilan qolaba xag bay leeyihin ah, qoladooda sii xag jirsan baa waxay yidhahdeen malakuljibriil ilaahay waxyiga markuu usoo dhiibay waxaa loo soo diray inuu cali ibnu abi aalib u keeno oo cali uu hadalka ilaahay soo gaadhsiiyo cali baa nebi ahaa marka malakuljibriil baa khayaano sameeyo meeshii uu cali u keeni lahaa intuu gara mariyey buu maxamed u dhiibay dheh nebiga sal alay slam shiicadan idinku aad maqlaysaan ma ciyaar baad mudaysa shiicada soomaalidu maogtahay uun way iskala sudbaysan tahay oo dad islaam ay u haysataa eraantaa iyo qubqacdeedaa iyo gaalay nacab tahay intaasaaba ku filanba soomaaligu inuu eraan la jidboodo iyo shiicada ha wallaahi wuxuu ku leeyahay wax islaama wax iska celinaya maanta iyaga un baa jira war nimanku wax iska celinayaan ma jiro nimanku diin ma haystaan shiico diin ma leh shiico diin ma leh diinna lagama dugsado islaamna ma difaacaan taariikhda markaad dib u akhrido islaamka wixii dhib u geystay intii soo martaba shiica u geysatay on taariikhda akhriya laakiin waa laysu beenguuraa beenguur baa jiro ruuxa aan wax fahamsanayn ama wax kala garanaynin waa laga lugmeersadaayo inta loo waxaan jirin la tuso ayaa la kaxaystaa waana dadka jaahiliinta waxba garanayn dhibka haystaba waayahan waxaaba la ii sheegayaaba gaaristayba masaajid ka dhisteen baa lena imtixaanka jira soomaali shiicaha oo doodaysa oo eeraan soo dirtay oo xoolo la soo siiyey oo yani soomaali meel walba ma gelin oo meel walba haddana hunguri ma gelinin ah, mid shiicia mid axbaasha mid balaaya waa la wada socdaa meeshaas buqcadaa yartaa unbaana lagu wada socdaa ee inta yarta isugu jir saas marka labadaa qoloba malakul jibriil col bay leeyihin nazla bihi ruuxu lamiinu calaa qalbi sayidi lmursaliina nebi maxamed oo rususha sayidkooda qalbigiisa korkiisa kusoo dejiyey bilisaanin buuna kusoo dejiyey luuqad carabiyin oo carabi ah mubiinin oo cad ah, bilisaanin carabiyin mubiinin waa sida aayaddu ay tilmaamaysa mubiinka waa waa faas mxuu ahaay oo mxuu ahay iska cado oo oo mxuu ahaay fasaaxale w fasaaxale maxaa yeelay eh, luqadda carabiga waxaa la yidhaahdaa waa min afsaxi luqaat Ah, luqadaha luqadaha ugu fasaxsantaa la yidhaha ayib haddana luqadii carabiga ahayd way kala duduwanayd oo lahajaad bay qabiilooyinka carabtu kala lahaayeen luqatu quraysh oo luqadda carabta ugu fasiixsanayd buu qur-aanku kusoo degay waa luqadii nabigeenna salawatu rabbi waslamu aleyh heerkiisa qoysku ka dhashay luqadaasuu qur-aanku kusoo degay saas man marka bilisaanin carabiyin mubiin munazalun waya mid la soo dejiyey qur-aankaas oo hayru makhluuqin aan makhluuq ahayn waa mid alla soo dejiyo hadalkiisiiyo sifadiisiiya ah oo alla keenay hayru makhluuqin midaan la abuurin weeye abuur ma aha xuruuftiisa sawdkii alla uu ku sawdeeyey kulli abuur ma ahe eh waa allah tabaaraka watacala sifadiisa waay minhu alle xaggiisa ayuu bada'a ka soo bilowday wa ilayhi xaggiisuna yacuudu ku noqon doonaa markii ugu horraysana allah ku hadlay oo uu ka yimi waa sifadiisa marka dambe ee aakhirka adduunka gebagabadiisana qur-aankan allah qaadi doono xaggiisu u noqon doonaa saas way macnaha cibaaradaasi waa cibaarada ahlu sunnaha iyo ahlulbidaca kala saarta sideedaba oo jahmiyaduna waa makhluuq bay leeyihin qolyahan kale iyo muctasilada iyo qolyahan kale ashaacirada iyana kama agfogo ayaguna saan soo tilmaannay meelaha unbay ku agwareegeysaan marka kalaamullahi munazalun hayru makhluuqin minhu bada'a wa ilayhi yacuud meeshaan way meesha lagu kala baxay masaladaasina waa mas'aladii ay ahlusunna iyo muctasiladu ku dagaalameen runtii ah, qarnigii muxuu ahaayey saddexaad qarnigii saddexaad iyo qarnigii labaad akhirkiisa iyo meesha muctaraga ahee laysku baabi'iyey halkaasay ahay qur-aanku waa makhluuq iyo ma aha markii dambe wanagii soo marno soo sheegnay muctasiladu inay ku guulaysteen inay dawladdii ka dhaadhiciyaan iyo khaliifkii inuu qur-aanku makhluuq yahay khaliifkiiyo dawladdii baaba qaadatayba dowladdii hadday fikirkii ku qarxday muctasiladii haddana waxay ku qanciyeen dowladda culimmada caalamulislaami joogtee caanka ah mid mid inta loo soo qabto ha la imtixaano ninkii dhihi waayo qur-aanku waa makhluuqna ha la ciqaabo ha la jeedlo ha la xabiso ha la eriyo qaar ha la dilo ah, waa ka marka ay ku kaceen waasiq iyo muxuu ahay raggii kala u kala dambeeyey ma'muum bay ka soo bilaabatay laakiin ma'muum imtixaanka ma gelin raggii ka dambeeyey ba rag badan baa marka ku galay rag badan baa ku galay imaam axmed meesha lagu garaacayoo rag badan lagu yani wax way lagu xilxilayoo jeeda lagala daalay bay markii dambana ilahay fitnadaa waa kii qaaday waan soo marnay marka mas'aladaa wey masalada imtixaanka weyn ka dhacay markii dambena kutubta sunnada ee culimmadu ay alifaan qayb weyn bay masaladan ku yeelatay oo masaladu masala dadkii haysato waay sax qur-aanku ma makhluuq baa mise makhluuq ma aha saxaabadu kamayna hadlin taabiciintuna kamaynan hadlin inay hadalkii ilaahay uu yahay unbay taqriiriyeenoo saasay kaga gudbeen laakiin qur-aanku makhluuq ma aha inay culimmada sunnada iyo salafku yidhaahdaan waxay soo baxdo kelimadaa inay isticmaalaan markay muctasiladii ahlulbidaca soo saareen qur-aanku waa makhluuq markaasay iyaguna ay noqotay inay ka hadlaan oo yidhahdaan makhluuq ma aha halkaasay marka kelimada isticmaalkeedu ka yimid saas way ayib wa ilayhi yacuududaa wuxuu ka wadaa aakhiru zamaanka qur-aanku ilaahay buu ku noqon doonaa oo waa la qaadi doonaa waxaana kutusaya xadiidka xadiid saxiixa oo nabiga ka sugan sal lay slam oo uu leeyahay muxuu ahaaye nebigu sal lay slam xadiidu xudayfa wala yusra cala kitaabi illahi fii leylatin falaa yabqa fi lardi minhu aaya qur-aanka habeenimaa lagu soo guurayn doonaa markaasaa la qaadi doonaa hal aayadina ka soo hadhi mayso dabcan waa markii dadku ay ka tagaan qur-aanka ku camalfalkiisa iyo qaadashadiisa iyo mu'miniintii dhulka joogtayna laga waayo ilan muminiinta dhulka marka ugu dambaysa ay dhacayso qiyaamadu dhacayso dhulka waxaa kusoo hari doona dad kulligood wada gaala ah oon ilaahay aqoonin hal ruux oo ashahaadanaya dhulka kusoo hadri maayo markay qiyaamadu dhacayso kooxda ugu dambaysa dad ahlul ugu dambeeya waa kooxda nebi ciise la socota oo markii yaajuuji wamaajuuj intay soo baxaan oo ciisa ka horreeya yaajuuji wamaajuuji maadaano yaajuuji wamaajuujna inta dixiri iyo balaayo lagu salido ayagana dhulka laga dhammeeyo nebi muuse iyo dadka muminiinta oo koox yar ah soo degayo dhulka imaanaya isagoo nadiif ah dhulka markay yimaadaan waannebi ciise ha nebi ciise dhulka markay yimaadaan ayaa marka waxaa imaanaysa dabayl dabayl aada khafiif u ah oo muxuu ahaaye saxansaxa ah dabayshaasaa marka nafta ka qaadaysa mu'miniintaas iyo nebi ciise oo wada socda waana kooxda ugu dambaysa ee mu'miniin ee dhulka korkiisa dhiman doonta qoladaasi markay tagaan dhulka waxaa isugu soo hadhaysa gaalo yatahaarajuuna ka tahaaruji lxumur sida dameerahoo kale isu fuulahay oo isu eryanahay kuwaasay qiyaamadu ku duldhici doontaa markaa mu'miniinta marka dhulka laga waayo oo dhulku gaalo isugu soo hadho aankii joogi maayo see la yeelaya waa lagu soo guuraynayaa habeen hal aayada dhulka ku hadhi mayso waa lasii qaadaya saas maana markaa amaa inta dadka muminiinta ay dhulka joogaan qur-aanku waa joogaya oo ilaahay tabaaraka watacala laaftooda ka saari maayo kana qaadi maayo ayb minhu alla xaggiisa ayuu badaa ka bilowday wa ilayhi xaggiisuna yacuudu u noqonaya wa huwa qur'aankii suwarun waa suurado muxkamaatun eh, aan intaa kujoojino ada bilahi tawfiiq sala allahu waslama cala nabiyina maxamed wala ali saxbi wasalam eh, berri insha allah darsigu ma jiro oo arbaca ah